العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم بك آمنا wcalayka twakalna wbika khaasamna wilayka nushuur ayuha lmushaahiduuna alkiraam wlmustamicuuna alkiraam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaam kadib waa xalqadii afraad ee barnaamijka aan wadnay ee ramadaaniga ah ee nafaxaad ramadaan aan u bixinayna caawiyada bisha ramadaan oo inoo soo horreysay bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala tabshiirka bisha ramadaan iyo fadaaisha bisha ramadaan inay noo soo hormartay xalqadan waa xalqadii afraad kana hadli doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala ramadaan atowba ramadaankan uu rabbigeen subxaana wa tacala noo hibeeyey na gaadsiiyey na waafajiyey noo yasiray cumrigeenna rabbigeen subxaana wa tacaala noo ziyaadiyey ilaa aan gaarno isagoo ku mahadsan ramadaanka marka gudihiisa acmaasha la qabana aad bay u badan tahay xiriiro badan ayuu ramadaanka la leeyahay cibaadaadka qofka muminka uu samayni salaadii ayuu xiriir la leeyahay soonkii waaba isaga laftirkiisii qur-aankii ayuu xiriir la leeyahay tawakeen oo rabbigeen subxaana wa tacala loo soo laabtay ayuu xiriir la leeyahay waxbixinta iyo infaaqa iyo sadaqada iyo biriga iyo ixsaanka ayuu xiriir la leeyahay marka maanta insha allahu tabaaraka wa tacala amaba caawa ama galabta waxaan insha allahu tabaaraka wa tacaala xooga saari doonaa kana hadli doonaa ramadaanka iyo tawbakeenka ya waahib alkhayraati hablii hadiyatan famaa cinda fuqdaani lhidaayati naaficun aqil cahrati cafwan waludfan waraxmatan famaa lijamiili safxi hayruka saanicu walaalka muslimka oo saaimka ah ama bishaa ramadaan rabbiga subxaana wa tacaala uu gaarsiiyey haddii bishaa ramadaan aanan dembigaada lagu dhaafin i kaygaba oo isheenna aynan ilmaynin oo qalbigeenna allah subxaana wa tacaala uusan u jabin isna dulaynin goormaa marka qofka muminka ah uu rabbigiis usoo usoo laabanaya subxaana wa tacaala ishaada ama ishayda inay allah subxaana wa tacaala dartii u ilmayso walow hal marba ha noqote qalbiga qofka qalbiga qofka muminka ah oo saaimka ama bishaan ramadaan ilahi uu gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala inuu alla u dhawaado subxaana wa tacaala ficlan sida dhabta ah waa fursad aada u weyn uu rabbigan subxaana wa tacaala namakaniyey aniga iyo adiga iyo qof kastoo muslima ah oo maanta nafta ay suran tahay bisha ramadaanna ku nicmaystay inuu rabbi subxaanahu wa tacaala gaarsiiyo haddii xaaladda nooca ay tahay oo qalbigaaga iyo qalbigayga inaan iimaankiisa kobcino korino biyo waraabino la falo la wanaajiyo la nadiifiyo ayaa loo baahan yahay rabbigeen subxaanahu wa tacaala aayadiis qur-aanka wuxuu ku leeyahay waladiina htadow zaadahum hudan wa ataahum taqwaahum kuwii hanuunay oo hanuun la imaaday oo jidka hanuunka cagta saaray alla wuxuu u kordhiyey hanuun intaas waxaa dheeri si ah taqwo iyo alla uu u kordhiyey ayuu rabbigan leh subxaanahu wa bixamdihi jala wacala ikhwaani alkiraam wa akhawaati alkalimaat rabbigan subxaanahu watacaala wuxuu qofka ku eedeynaya insaanka ah inuu rabbigii abuuray rabbigii irsaaqay rabbigii ilaaliyey rabbigii caafimaad siiyey rabbigii nooleeyey rabbigii xifdiga iyo ricaayada siinaayey inuu ku caasiyo inuu ku madax adeygo inuu jidkii u faray uu mari waayo arrinta ayada ayuu rabbigan subxaana wa tacaala weydiinaya addoonkii wuxuu leeya rabbigan subxaana wa tacaala yaa ayuha alinsaan maa garaka birabbika alkariim walinsaanow walibni aadanow maxaa kuu kadiyey rabbiga kariimka ahaa cafuwiga ahaa deeqda badnaa naxariista badnaa allaha isagaa maxaa kuu kadiyey alladii khalaqaka fasawaak allihii ku uumay oo sidaan quruxda badan kuu ekaysiiyey facadalak facadalak fii ayi suuratin maa shaa rakabak insaanka rabbiga subxaana wa tacaala wuxuu ku abuuray fii axsani taqwiim quruxdaan lagu abuuray indhahan quruxda badan sankan quruxda badan afkan quruxda badan timahan quruxda badan wejigaan iyo jirkaan iswato qiimaha badan oo quruxda badan ayuu rabbigeen ku siiyey rabbigaas noocaasa oo min cadam adoon jirin hal ataa cala insaani xiinu min addahri lam yakun shaya madkuuran adoon jirin ayaa labaatan sano ka hore soddon sano ka hore afartan sano ka hore konton sano ka hore ka yar ka badan ayaad rabbi ku soo mariyey adoonan jirin kadibaa lagu uumay rabbigaas noocaasa maa garaka birabbika alkariim arrinka ayaga marka waxay tilmaamaysaa in aynan habbooneen aynan banaaneen aynan marinkaagii marankaygii uusan ahayn in rabbigaas noocaas iyo wanaaggaas iyo khayrkaas ku galay noo galay bashariyadda u galay khalqigana u galay in lagu caasiyo in lagu kadsooma in naxariistiisa waxa weeyaan lagu kadsooma inaynan gar iyo jid ahayn ayuu rabbigan tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala nacam rabbigaas intaasoo nicam bixiyey in macaasidiisa lagu waji adaygo ama nicmadiisii lisbaal mariyo amaba rabbi subxaanahu wa tacaala eegitaanka iyo waardiyaha iyo khibradda iyo khabiirnimada uu baatinkeena wuxuu ku sugan iyo daahirkeena buu la socdo iyo cadamadiisa inaan ismuxuaa mogeysiino arrin garra ma ahan ana aladii uqliqu labwaaba mujtahidan cala almacaasi wa caynu llahi tandurunii ma axlama allaha canii xiina ahmalanii waqad tamaadaytu fii danbii wayasturunii walaalka saaimka ah ama bishaan ramadaan uu rabbi gaarsiiyey ama walaasha sooman ama bisha ramadaan u rabbigan gaadsiiy subxaana wa tacaala waxaa ha eegin dembiga aad ku dhacayso ama aan ku dhacayno yaraantiisa ha eegin ee waxaad eegtaa allihii weynaa ood ku casisay macsiyada ayada cidda aad ka gelaysa dhankaas eega ha eegin yaraanta ay yar tahay rabbigan subxaana watacaala ha ka dhigin inta isha kugu hayso kan ugu liidan ha ka dhigin macnaheedu maxay tahay xumaanaha qaar haddii ibni aadan uu kuu joogo ma samaynaysid hadduu ku arki ma samaynaysid canug yaro xataa qaangaar aanan ahayn oo shan jir ama toddoba jira ah, ama lix jir ama saddex jira ah, hadduu kuu jeedo ma samaynays dembiyada qaar allahna subxaanahu wa tacaala laa yakfaa calayhi shay un fi lardi walaa fi samaa samada sare iyo arladan aan joogna wax ku sugan oo rabbi ka qarsoomi kara lama arko rabbigaad subxaana wa tacala ha ka dhigin mid aadan u aabayeelayn ha ka dhigin mid inaad kuu jeeda ay xaqiiqa aad u aaminsaneen ha ka dhigin oo rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ku daalacani inuu ku eegi ka warqab oo ogow ikhwaan alkiraam walakhawaat alkarimaat rabbigan subxaana wa tacaala wuu noo yeerayaa annaga dambigii ku dhacnay oo habeenkii caasina oo maalinta caasina oo si muuqata u caasina oo si qarsoon u caasina oo dambi weyn la imaana oo mid yar la imaana ayuu rabbigan subxaana wa tacaala noo yeerayaa wuxuu ley qul nabi allah waxaad tidhahdaa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim nabi allow nabi maxamedow khayru khalqi illaahiyow waxaad tidhahdaa adoomahaygiiyow ilaahay ayaa wuxuu leeyahay addoomahaygiiyow weliba addoomaha waa kuwe kuwii naftooda ku xadgudbeen oo dembiga la imaadeen oo macaasida ku dhaceen oo amarka alla jibiyeen oo amarka alla mareen oo amarka alla diideenow la taqnatuu min raxmat illah naxariista alla ka qusanina naxariista alla ka qusanina maxaad ugu qusanaynin ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim allah subxaanahu watacaala dembiyadoo dhan wuu dhaafaa dembiyadoo dhan wuu cafiyaa dembiyadoo dhan waa tirtiraa dembiyadoo dhan haddii aad kasoo laabata rabbigan subxaanahu wa tacala wabixamdi waa cafiyaa laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica dhammaan wuu tirtirayaa saas ayuu rabbigeen le subxaana wa tacaala sidoo kale rabbiga subxaana wa tacaala dembi kastoo la gala walow shirki ha noqdee qofka hadduu ka tooba keeno ood rabbi usoo laabto ood rabbi isu duleeyo oo rabbi uu qalbigiisa iyo carabkiisa iyo xibnihiisa uu duleeyo oo rabbiyo uu yidhaahdo waan dambaabay dembi baan ku dhacay rabbiyow waan kuusoo laabtay iga tawba aqbal hadduu yidhaahdo ilahi uu ka tawaqala subxana wa tacaala rabbigeen wuxuu leeyahay ayada qur-aan oo cajiiba oo isdaba yeelno wuxuu leeyahay waladina laa yadcuuna maca allahi ilahan akhar wlaa yaqtuluuna alnafsa alati xarama allahu ila bilxaq wla yaznuun wman yafcal dalika yalqa athama yudaacaf lahu alcadaabu ywma alqiyama waykhlud fiihi muhana ila man taaba waamana wacamila salixa faula'ika yubadilu sayi sayi'aatihim xasanaat wa kana allahu gafuura raxiima rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala kuwa aanan alla la jirkiisa wax la tuugin oo alla keligii tuga nafta alla u xaaraan yeelana aanan goynin ilaa xaqin ay ku goyaan mooyane zina iyo macaasi noocaasna aan ku dhicin kuwa iyaga ah arrinta ayada ah muminiinta markuu tilmaamay wuxuu le waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar waa muminiinti alla keyrkii qofma tugaan aanan alla ahayn alla unbay tugaan walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq naf uu rabbi xaaraanyeel ma gooyaan waa muminiinti inaa xaq u gooyaan waa gooni walaa yaznuun zina iyo faaxishana kuma dhacaan muminiinta dhaqankooda waa noocaas marka shirki kuma dhacaan naf ma gooyaan zina kuma dhacaan kabair waa iska ilaaliyaan waa dhaqanka lagu yaqaan ahluliimaanka laakin ibni aadamka waa khata waa dafbadane kul ibni aadam a ibni aadam khaa wa khayr alkhataa'ina atawaabuun ibni aadam oo dhan waa gafbadane inta gaftana waxaa ugu khayr badan kuwa soo noqoshada badan ayuu nabigeen le sala allahu alayhi waali wasalam kadibna waman yafcal dalika arrinkan qof ku dhacay shirkigu ayuu ku dhacay qatliga ayuu ku dhacay zinada ayuu ku dhacay intaasuu ku dhacay mid ka mid ama dhammaan u ka dhacay waman yafcal dalika yalqa athaaman dembiya waaweyn oon la koobi karin ayuu la kulmay kuna dhacay yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama maalinta qiyaama waxaa loo laba jibaara oo loo taba jibaara oo loo laablaabaa cadaabkii yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama wayaklud fiihi muhanan cadaabka gudihiisa ayuu ku nagaadaa isagoo dulleysan isagoo muxuu ahaa la dulleeyey isagoo bishaaradaysan isagoo aada u liidan isagoo baaba-san ayuu halkaa ku noolaanaya ayuu ku waaraya ayuu rabbi le subxaana wa tacaala laakin rabbi wuxuu kasoo istidnooday kasoo reebay ilaa man taaba ilaa man taaba qofkii soo noqda qofkii tawba keena qofkii awba la imaado ilaa man taab tawba keena wa aaman alla rumeeya nabigiisa rumeeya kutubtiisa rumeeya rusushiisa rumeeya malaa'igtiisa rumeeya bilqadar khayri wa shari rumeey ilaa man taab wa aaman iimaan la imaaday oo qalbiga kaga dhawaaqay carabkana ka kaqalbiga mxua ka rumey carabkana kaga dhawaaqay ilaa man taaba wa aaman wa camil camalan saalixan camal suuman la imaaday fa ulaaika kuwa iyaga ah oo inta dembi ku dhaceen kadibna la imaadeen tawba la imaadeen iimaan la imaadeen camal saalixa fa ulaaika yubadilu llahu sayi-aatihim xasanaat dembiyadoodii iyo xumaanyihay ku dhaceen ayaa rabbiga subxaana watacala wuxuu ugu bedelayaa xasanaad iyo wanaagyaala saasuu rabbigeen le subxaana wa tacala wakana allahu gafuuran raxiiman rabbi wuxuu ahaaday dhaafid badane naxariis badane ayuu ahaaday ayuu rabbigan le subxaana wa tacaala ficlan arrinka isaga waa fadli aada u weyn waa maksab aada u weyn in dembiyaadii oo dhan inta ood la imaaday inuu rabbi subxaanahu wa tacala xasanaad kugu bedelo allahu akbar magsabkan weyn qof ku xadgudba ama qof dayaca ma jiro ilaa qof jaahil ah ama fadliga ilaahay subxaana wa tacaala zaahidka ah oo fadliga ilaahay aanan doonaynin haddii xaalada nooca ay tahay oo qofkii shirkiga ku dhacay qofkii macaasida ku dhacay qofkii naf muslim gooye ilahay uu ka tawba aqbali maxaad sugaysaa marka imisaa indhaha anka maxuuha xumaan kaga dhacnay oo wax ilaahay uu nacabi aan aan fiirinay miiqaan dhagaha wax alla uu nacabi aan ku dhagaysanay habeen imaanin maxaan gacanta wax alla uu necabiya ku qabanay maxaan caloosheena wuxuu rabbi muxuu ahaa xaaraan yeelaan gelinay maxaa laga yaabaa in lagu heenaan ugu soconay intaas oo kale farjiga xataa dadka qaarna xumaan kaga dhacana suuragala wamaa ilaa dalika dembi qof aan gelayn ma jiro haddii xaaladda ay noocaa tahay maxaa ku hortaagan marka akhiilxabiib inaad magsabkaas ka faaidaysato oo dembiyadii dhan imaan galnay markaan ka tooba keenna oon imaan la imaan la imaadna oon tooba keenno kadibna camal suban ood allah raalli kayi subxaana wa tacala alla dartii loola qastayna aan la imaano in dembiyadeeni la rogo la bedelo fursaddan inaan ka faaidaysan ayaa kuu diidan yaana noo diidan ikhwan ilkiraam walakhawaat alkariimaat yubadil allahu sayi'aatihim xasanaat nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid muttafaqun caleyh ayaa wuxuu leeyahay isaga oo nagu tirtirsiina nagu boorini nagu hanuunini noo sheegi inaan qabanaa muxuu ahaa aad iyo aad ugu faraxsan ayaa nabigan wuxu lay sal l slam lallahu ashaddu farxan bitawbati cabdihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa addoonkiisa markuu u tawba keenay addoonkii salaad la-aanta ahaa addoonkii soon la-aanta addoonkii xumaanta ku dhacayay addoonkii gaabinta badnaa addoonkii beenta ku dhacayay addoonkii xanta ku dhacay addoonkii wax khiyaamayay markuu addoonkaas ilaahay usoo laabtay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ka farax badan subxaanahu jalla wacala ayaa kafa muxuu ahaa ka farax badan qof musaafir ahaa musaafir u ahaa kadibna gaadiidkii uu u saarnaa raashiinkii iyo cabitaankii iyo dharkiisi iyo qalabkiisii iyo xoolihiisi ay u saarnaayeen ayaa waxaa weeyaan ka lumay meel baa gooyo ugu lumay banaana oo cid jaziirad ama saxaro saxaro ugu lumay kadibna intuu orod inta u bood inta ka raadi halkaa mar khalaas wuu quusta marka kadibna geed ayuu hoosteeda yimid uu saaxday isagoo isqibleeyey in nafta ay halkaan haraad iyo gaajo ugu baxaysa isu qibleeyey kadibna muddaya kadib ayuu indhaha kala qaaday markaasuu arkay gaadiidkiisii oo wax ka maqan ayna jirin oo dushiisa taagan ayuu arkay markaasuu ku booday hogaankii iyo xeraggii ku xirnaa ayuu ku booday markaasaa wuxuu yihi farax dartiis allahuma anta cabdii wa ana rabuk akhtaa min shiddat ilfarx ayuu nabig yiri sal slam ilaahayow adiga iyo addoonkayga ana rabbiga ayaanahay wuxuu la gafay wuxuu la wareeray farax u farxay awgeed ayuu nabigeen sal allahu alayhi waalihi wasalam allahu akbar rabbigaas noocaas rabbigaas naxariistaada rabbigaa farxadda ku farxa adiga addoonka ahaa oo lumay dambaabay xumaan ku dhacay alla ka fogaaday inaad soo laabato inaad alla tooba keenka inaad alla muxuu ahaa adeecdo inaad dembigaagii muxuu ahaa ka adqirato qirato allah ayaa ugu farax badan ninka isaga oo noocaas ahaa oo isku yaacay ilaahay baa ka farax badan subxaanahu wa tacaala addoonkiisa markuu soo laabto oo dunuubta iyo xumaanta ku jiray iyo shaydaanka uu qafaalnaa inuu kasoo xerka goosta ood kadibna allah usoo cararo fafiruu ila allah ood alla xaggii usoo laabto ilahay baa ugu farax badan iyo nabig le sala allahu alayhi wa alihi wasalam nabigeena alayhi salatu wasalam xadiis lqudsi ayaan rabbigan wuxuu ka warinaa jala fi jala wacala ya bna aadam ayuu rabbi le subxana wa tacala ya bna aadam inaka ma dacawtani warajawtani afartu laka ma ala ma gafartu laka ma kana minka walaa ubaali ya bna aadam low balagat dunubuk canaan asama uma اstanfartani gafartu laka walaa ubaali wuxuu leeyahay ibn aadanow ilahay baa dhihi subxaana tacaala in aadanow intaad itoogaysid intaad ibaryaysid intaad wanaag iga qudaraynaysid rajaynaysid dambigaada waan dhaafaya wax alle wixii kaa dhacan uma aabayeelay maadaama aada soo noqonaysid ood ituugaysid ood rajo janno inaan ku siiy dambigaadan dhaafaad rajaynaysid xaaladan ay noocaa tahay waxa weeyaan dambigaada waan dhaafaya umana aabayeelay waxyaabaha kaa dhacay ibni aadanow dunuubtaan haddii samada xawlkeeda iyo daruurteeda ay gaarto oo intaad la ekaato wax samada gaaray bal qiyaasa wax samada ku dhawaaday qiyaasa wax daruurta gaaray qiyaasa dambi intaa la eg haddii dambi la eg aad la imaado intaa la eg kadibna aad dambi dhaaf i weydiisato dembigaad waan dhaafaya umana aabayeelaya wixii kaa dhacay iyo dembigaas tirada badan ayuu muxuu ahaa rabbigeen leh subxaana wa tacaala rabbigaas naxariistaas lah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaan leenahay rabbigaas muxuu ahaa naxariistaas lah ayaana abuurtay isaga ayaana u laabanaynaa marka qofka muminka waxaa ku haboon inuu dadaal aada u badan oo aada u weyn bixiyo si rabbigaas raimink raxiimka ah oo raxmaanka ah uu makfiradiis dambi u helo xadiidku uu sii socday yabna aadam ya bna aadam ina aadanow ama yaa cibaadi adoomahiyo waa xadiid kale allah dhihi subxana wa tala xadis lqudsi inakum tukhti'uuna billayli wannahaar waana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruunii akfir lakum addoomahaygiiyow habeenkii waad gaftaan maalintiina gaf baad ku dhacdaan anna waxaan u taagnahay inaan dembiyadayna dhaafo waana akfiru dunuuba jamiican dembiyadiino dhan ayaan tirtiri ee dembi dhaaf i weydiista dembigiina dhaafa allahuma ina nastakfiruka natuubu ilayk allahuma ina nastakfiruka natuubu ilayk allahuma ina nastakfiruka natuubu ilayk laa ilaha illa ant subxaanaka ina kuna min aldaalimiin ilaa takfir lana watarxamna lakum min alkhasiriin nabigeena alayhi salatu salam xadid kale wuxuu leya saxiixa in allah yabsutu yadahu billeyl liyatuuba musiiu nahaar wayabsutu yadahu billeyl in allaha yabsutu yadahu billeyl liyatuuba musiiu nahaar wayabsutu yadahu billeyl liyatuuba musiiu annahaar binahaar liyatuuba musiiu lleyl xataa tatluca ashamsu min maqribiha rabbigan subxaanahu wa tacaala gacantiisa ayuu ufidinayaa addoomihiisa maalintii kuwii dambaabay kuwii habeenkii dambaabay ayuu ufidinayaa maalintii si maalinta ayuu fidinayaa si qolyihii habeenkii dambaabay tooba keenaan habeenkiina uu fidinayaa qolyihii maalinta dambaabaysa ay tooba keenaan ilaa qoraxda ay meesha u dhacaysa ay kasoo baxda saasay xaalad ahaanaysaa ayuu nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qisa cajiiba naag wuxuu arkay haweeney dad lasoo qafaashay oo gaaladii muslimiin marka ay jihaadka galeen gaalada lasoo qafaashay caruur iyo dumar lasoo qafaashay iyo dad kale oo kala duwan ayaa wuxuu arkay haweeney dhex orday sabyigii dadka lasoo qafaashay sabyiga waxaa la yihahdaa dadka lasoo qafaasho kadibna canugeedii ayaa ka maqan raadinaysaa canug kastoo aragta dhab way ku boodi markaasay naas siinaysaa saas iskuga dhajinaysaa kan kale ku dhegi kan kale ku dhegi toban labaatan soddon ilmihii ku wada dhegeysaa markaasaa nabigan wuxuu yihi sala allahu alayhi waali wasalam haweenayda noocan oo canugeedi raadinaysa canugeedii oo iyada ay ujeedo inay dhashay inay naar ku tuurta ama dab ku rida inay ku tuuraysa ma malaynaysaa iyada oo awoodi karta inay dabka ka celis markaasaa asxaabadii waxay yidhahdeen nabi allow maya inay ku tuuraysa uma malaynayn maxay naxariis ku jirta ayaa intaa la markaasaa nabigeen wuxuu yihi sala allahu alayhi waali wasalam kalimatan cadiimatan mashhuura kalima aada weyn oo runtii qof kastoo mumin ahna qalbigu ku qabowsani khaasatan fi ramadaan oo albaabadii jannada ay furan yihiin oo albaabadii naarta la xiray oo shayaadiinta la silsiladeeyey oo qalbigii muxuu ahaa oo alla xaggii aaday lallah arxamu bitawbati cibaadih bicibaadih min hadihi biwaladiha lallah alla weyne ayaa ugu naxariis badan addoomihiisa haweeneydan canugeeda naxariista ay u qabta midka weyn ayuu rablciza tabaaraka wa tacala addoomihiisa u hayaa saas ayuu nabigeen sala allahu alayhi waalihi wasalam allahu akbar fadli intaan le qof ujeeda fadli intaan le qof maxaa loo ballan qaaday oo ah kalaamka looga ballan qaaday ama axaadiista qusiga looga ballan qaaday ama axaadiista nabigeen looga ballan qaaday oo rabbi subxaana wa tacala xilligan u gaarsiiyey inuu marka dib u gurta inuu xumaan ku dhaca inuu rabbi usoo laami waayo inuu rabbi u tooba keeni waayo arrinka arrin arrin gar ah ama mariin lama ahan walamaa qasaa qalbii wadaaqat madaahibi jacaltu rajaa minka licafika sullaman tucadimnii danbii falamaa qarantahu tacadamanii danbii falamaa qarantahu qarantuhu bicafika rabbii kana cafuka acdama fama ziltu fama zilta gafaara can danbi lam tazl tajudu watacfu minata watakaruman naftaada run u sheeg akh lkariim wlakti lkariima naftaada u sheeg maxaa kaa celini maxaa ka hortaagan toobadii inaad tooba keento ood rabbi subxaanahu wa tacaala hortiisa isku dullaysa ood rabbi isu dhiibto ood rabbiyow dembi baan ku dhacay ilaa takfirlii lii watarxamni akun min alkhaasiriin aad tirahda maxaa kaa hortaagan maxaa iga hortaagan maxaa naga hortaagan waxaa naga hortaagan go-aan la-aan baa naga hortaagan ma waxaan sugaynaa inaan gaarno qawl allahi tabaaraka wa tacaala arrinta uu ku tilmaamay wa yawma yacaddu alaalima calaa yaday yaquulu ya laytani اtakadtu mca الrasuuli sabiila ya waytana ya waylata laytanii lam اtakid fulana khaliila laqad adlanii can dikri bacda an jaanii wakana wakana shayطaanu lilinsaani khadula ma maalintaan sugaynaa oo rabbi ule subxaanahu watacala maalinta qiyaamo waa maalinta ufa qaniini doona fartiisa ayuu qaniini doonaa adaalimka labada gacmood ayuu qaniinayaa hal far xataa ma labada farood ayuu qaniini labada gacmood muxuu ku calacalaya yaa laytani itakadtu maca arasuuli sabiila rasuulka maxaa jid ula samaysan waaye maxaan rasuulka muxuu ahaa u raaci waaye maxaan rasuulka ugu dayan waaye ayuu ku calacalaya yaa laytani itakadtu maca arasuuli sabiila yaa waylata shalaytadaye laytani lama itakid fulaana khaliila hebel maxaan shaaxib iyo khaliil ugu dhigtay laqad adalanii can dikr xuski alle ayuu iga lumiyey bacda id ja markuu yimid kamid kadib ayuu iga lumiyey wa kaana shayaanu lilinsaani khaduulan shayaanna bini aadanka wuxuu ku yahay mid xumaan inta tusiya xumaan u tilmaama xumaan u qurqurxiya markuu ku dhacna kadib garabkiisa ka baxa oo khudlaan ku sameeya ayuu ahaaday ayuu rabbigeenle subxana wa tacala akhi lkariima maalintaasa sugaysaa ma maalintaasa sugayaa ma maalintaasa wada sugaynaa ukti lkariima marka allahnu soo laabana subxaanahu wa tacaala wainii afaar wainii lagafaarun liman taab wa waaman wacamila saalixan ayuu rabbi le subxana wa tacaala aniga rabulcize ah mid waxaan ahay mid ka towba aqbala oo dembigiisa dhaafo mid dembigiisa dhaafo ayaan ahay qofkii tooba keeno oo camal wanaagsan la imaan la imaado ayuu rabbi le subxaanahu wa tacaala marka alla aanu soo laabano alla xaggii aanu cararna alla aanu noqono isaga ayaa waxa weeyaan gacantiisa noo fidiyay habeenkii oo maalinta noo fidiyey inaan dembiyada ku dhacno an usoo laabano isaga ayaa ku farxi marka aan dembi la imaano oon kasoo noqono farxad aad weyn rabbiga ku farxi subxaana wa tacaala dambige dambigeen ayuu dhaafayaa darajaad ayuu ku bedelayaa iyo muxuuha xasanaad aan la imaanay haddii imaan nagala helo haddii tooba nagala helo haddii waxa weya nadam nagala helo weeyaan akhi lkariim akhd lkariim waxaa laga yaaba qofki inuu is yihahdo dambi badan baan galay xumaan badan baan ku dhacay sanawaad badan aan casinaayey xageen ka bilaaba seen wax yeela se wax yeelaysa aada u fudud afar qodob maad la imaanaysaa kadibna insha allahu tabaaraka wa tacaala rabbigaa uu kaa tooba isaga ayaa ballan qaaday tan koobaad dembigii aad ku dhacday hadduu zina ahaa hadduu riba ahaa hadduu dil ahaa hadduu been ahaa hadduu khiyaano ahaa hadduu dulmi ahaa haddii dad isku dir u ahaa haddii xan ay ahayd tan koobaad horta waa inaad ka shallayso annadam alla maxaa igeeyey maxaa naftaan igu qaaday maxaa zinadaa igu qaaday maxaa beentaa igu qaaday raarxanta igu qaaday maxaa dulmiga igu qaaday horta shalayta la imow annadamu tawba qofka inuu muxuu ahaa shallaayo waa tawba weeyaan tan koobaad waa inaad qofka ka shallaayo xumaantuu ku dhacay oo wanaagga wax idabamariyey oo xumaantaan i aadiyey naftaada horta aad eeyeyso ood ka shallayso qodob koobaad taas weeyaan ama kaa weeyaan qodobka labaad aliqlaac min adambi dambiga aad ku dhacday waa inaad markiiba faraa kala baxdo xumaantii beenaad sheegtaa ka joog ka istaag meel dhamaan sheegin dad baa isku da ha isku dirin ulmi ha la imaanin xaaraan ha cunin riba ka iska ilaali dembiga asagaa muxua iqlaac waa inaad ka dhahbacdo banaanka ad ka istaagto adigoo meel aanan daahir ahayn ku jira inaad isnadiifiso muxuu ahaa najaasadii dhexdeedii ma soconaysa banaanka istaag kadibna iska nadiifi najaasada ku dhacday qofkii boosaneero ku dhaca ama saa u utaqaanaan mataaro ku dhaca meelahan muxua qashinka qaada bulaacadaha ku dhaca kadibna bulacadano ku jira ayaad isnadiifini suuragal ma waa inaad bulaacadiga dhexdooda banaanka istaagto kadibna aad muxuu ahaa isnadiifiso lakin bulaacadiga kujira waa isnadiifinaya suuragal maaha tan labaadna alilaa min adamb qofka dambigii inuu banaanka ka istaago tan saddexaad alcasmu calaa cadam rujuuc inuu go-aan adag naftiisa la gala xibnihiisa la gala indhihiisa la gala dhagihiisa la gala naftiisa la gala inuu dib dambe dembigaan ugu dhacaynin been dambe wallahi inaana sheegaynin wabillahi watallah oonan xamdama ku dhacaynin oon waxau macsiyadama ku dhacaynin oon zinadama ku dhacaynin oo qof islamadaba dilaynin oon dulmi la imaanaynin qofku waa inuu muxuu ahaa naftiisa ballantaa la galo ood go-aankaas qaato qodobka kale an takuna tawba qabla alqarqara qarqara wa qabla khuruuji ashamsi min maqribiha laba arrimood iska ilaali nafta halka ay ku gaarin nafta marba haddii halkaan ay gaarto qara qara qara tiraahdo tawba waa dhamaatay waa la xiray qodobka labaad qoraxda intaydan kasoo bixin dhanka ay u dhacayso ay kasoo bixi doontaa waxaa weeyaan yawma yati bacdu aayaati rabbik laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fii iimaaniha khayra inuu rabbi l subxana wa maalinta aayadaha ilaahay oo calaamaati saacati alkubra ay imaan doonaan naf camal ay la imaaday iyo iimaan ay la imaaday labadaba ma anfacayaan ayuu rabbi le subxaanahu wa tacaala afartaa qodob waa qodob qodobada muxuu ahay shuruudda towbada ay ka mid tahay iyo tallaabooyinka loo mari waxaa u dambeeya oo la raacinaya haddii xaq bini aadan aada geysatay bini aadan haddii aada xamatay oy musiibo kale ka dhalanaynin isaga ka xalaalayso haddii qof xoolihiis aada qaadatay xoolihii celi haddii qof aada si kale u dulmisay dulmiga ka xalaalayso wax xuquuq ibni aadan uu kugu leeyahayna iska celi wixii aadan celin karin ama qofkii u dhintay ama aadan aqooninna waxa weeyaan ilaahay dambi dhaaf badan uweydii xoolihii ayagaa haddii xoolaad ka haysan xoolihi usadaqey iyo wujuuhulbiri ugu bixi ilaahayna baryadiisa aada ugu badi rabbigan subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa biasmaa lhusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo min altaa'ibiin alkhaashiciin alcaabidiin almukhlisiin lahu tabaaraka wa tacaala allahuma rabbana aatina min ladunka raxmata wahayi lana min amrina rashada allahuma aqsim min khashyatika ma taxulu bihi bayna wa bayna macsiyatik wa min taacatika ma tuballiguna bihi jannatak wmin yaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaaib اdunya wmaticna allahuma basmacina waabsarna wquwatina abada ma axyitna wاjcal waarisa mina wاjcal tharna cla man dalamna wansurna cla man caadana wla tajcal musiibatna fi diinina wla tajcal dunya akbara hamina wla mablaga cilmina wla tusalit cayna bdunubina man la yakhafuka wla yarxamuna ya rab اlcaalamiin subxaana rabika rab اlcizati cma yasifun wslaam clى اlmursalin walxamdu lilahi rab اlcaalamiin